idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqla'ayow galab wanaagsanguda iyo dibadda gudaha dadkeenna gidigin ku noolog gebi ahaanta in galab wanaagsanguda iyo dibadda gudaha dadkeenna gidigin ku noolog gebi ahaanta in galab wanaagsan mar galab wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan muddadu hawada ku jiro waxaad ku dhageysan doontaan heesii hore kuwii dhexa iyo weliba kuwii dambe sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka noqon doona galabta sheekadii xisaab badneed ee xurmadaran iyo xariir dumar intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaad la socodsiinaya shucib washington iyo anigoo aluul mar kale galab wanaagsan ayaad leenahay soo dhawaada saaxiibayaal talado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tabtay kulmiye ku tabinayaan waa tahay galab wanaagsan aa mar kale idi leenahay shacab soo dhawow galab wanaagsan mid lacayna luuley galab la mid ah mm. adiguna galab wanaagsan wacan oo wanaagsan aa ku leeyahay saaxiibadana eh, galab wanaagsan aa leenahay mis mhm. ogeen macnaha soo dhawaadana waa leenahay <laughs> isku meel aa soconaa mm. isku meel baan u soconaa saaxiibada waxaan leenahay soo dhawaada casiriyo wanaagsan barnaamijka intaan loo gudagelin waxaan ku dahafuranaynaa galabta xeexada oo socdaa bal ka mhm, horey maalafaheygu <laughs> naxo kolley meela u soctaayo waana ogahay <laughs> eh, eh, hees jaceyl noo soo qabo miyaa ama eh, iska lamaan lamaan waxay u noocaas camal maa inoo soo qabtaa waa diiday galabta dagaalaa diyaar u ahay anaa ku dhaha meela u socotaa galabta garuunkeyga waa wataa dagaalaana diyaar u ahay mm. waxaan inoo soo qabanayaa hees la yiraahdo godad le yaa ula dameydaa marka oo gododlayaasha dhan godkooda biyaa ugu galay mm, gododleheyskan waxaa ku luuqeynaya hiba nuura khaliif magool iyo axmed mooge liibaan mm, <laughs> waa lagu goobtay axmed ah, mooge mm, waa lagu goobtay goobasho raalleya gododle waa gadiisii aan soo dhegaysano ku hayaa gigo madhan madhan gawaan waxaan gowda ku hayaa gigo madhan madhan gawaan qadmadii horaan la guuxayaa gaxdeediidan la golongolo qadmadii horaan la guuxayaa gaxdeediiban la golongolo gacaltooyaadiiniga gaabsatee gacaltooyaadiiniga gaabsatee gacaltooyaadiiniga gaabsatee guulowa allah igargaaraye wuulow allah igargaaraye gabdhayo hogalab wanahaagsa gargaaraye gabdhayo hogalab wana hagsan hoy gabte waa gediniye ay gabte для qabsado sugtaa gacmahaygiiba dinigu jaro gargarasha male geesi baa gobollamay gacmahaygiibaa gudinigu jaaro dumar garasha male geesi baa gobollamay markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal mm-hmm. haa waa cajiib axmed muuge waxaa waaye qotqootada waa lagu qabtay waa lagu qabtay <laughs> hibnuadi waa yaalaa naxariistee magoolna mm. gacmaha isqabsadeen weeraray kusoo qaadeen mm-hmm. mm. waa lagu fahmay <laughs> <laughs> gudulayaasha ma taageersantaha mase maniga mm-hmm. eh, koley muse ka tahay eh, galabtaa hawa lagu fashilay may saas ma isku ogeen waa ka mm-hmm. roonaay hadda haddana qaa sheegin miya ka jooga hojeeda sida laisku galooye haisku noqon waayahay saaxiibada markale galab wanaagsan aan leenahay barnaamijkana galab wanaagsanna aad weli maqlaysaan heeskaasi gododlana barnaamijkani daafur waheed bal markaan dhankaaga shuceybo maxaad inoo soo qabanaysaa luulay dhankeyga waxaan soo qabanayaa mid kamid ah ma mm, kuwii horea nala aadi doontaa sideedoo kale ma dhexda ah, hore waa usoo laabina dambe haye eh, waxaan aadayaa dayaxdal nurshe h t ammaan mudnida ammaan mudnida mm-hmm. dayaxdal nurshe mm-hmm. waayahay aan soo dhageysano tashaa quraysti makada mar kale xuralcay lamadu dheehay odaygu malabe malabe mashquul kugu noqoy kugu noqoy waxaaduma tashaa quraysti makada mar kale xuralcay lamadu dheehay odaygu malabe malabe mashquul kugu noqoy kugu noqoy Oh yeah habluhu kaa wada maseer odhiga maarley kula muunadiyo mid ku soo xigtiyo wataalka kaa wada maseer odhiga maarley kula muunadiyo mid ku soo xigtiyo wataalka lowdhowa indhihii murqura ku yar mideedsada kaa maarmi waa dhegihii maqlaa weedhaada mudan way maqsuudayaan umar way dartaa malayiin ablaalama heersawa indhihii marqura ku yar mideedsada kaa maarmi dhegihii maqlaa weedhaada mudan way maqsuudayaan umar way dartaa malayiin ablaalama heersawa tihiin dayaxa mugdigi iftiinku masaxay markale aragtida musbaax nuuray nuura ammaan mudnida mudnida waxaad mid tihiin dayaxa mugdigi iftiinku masaxay markale aragtida musbaax nuuray nuura ammaan mudnida mudnida dhadhanka iyo akhlaaq muuqaal qurxoon iyo hadal macaan mowla kuu dhashiyo muraniga ma galo inaad tahay muhiim muhiim iyo muuqaal qurxoon iyo hadal macaan mowla kuu dhashiyo muraniga ma galo inaad tahay muhiim muhiim marquurukuyar milicsada ka maarmiwa dhegihii maqlaa weedhaada mudaway maqsuudayaan qomar way daartaa malayiina baayumaysawa indhigii marquurukuyar milicsada ka maarmiwa dhegihii maqlaa weedhaada mudaway maqsuudayaan qomar way daartaa malayiina saaka maarmia eligii maqlaa weedhaado mudan way maqsuudayaan amar way dartamaraynabaanubeesaammaanmudnidaammaanbuugu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. maadaama <laughs> <laughs> haddana shooda maxay daa markaan balma aniga waxaan idin celinayaa gadaal xisii dambe hore hay hibanuura soo qabanaya heeskii xidig yaho markaan waa soo degta xogaa mm. waa soo dhawaataha <laughs> amaan mudda wax walba <laughs> waayahay waa laga keensaday <laughs> sama ku nool baan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii israbayba iyo xaggaagaba xuskanii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa heshiilkii riixanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa waxaa ragadiyo eeldheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote xidigyohow xaragadiyo eeldheeri garashadu xidigyohow xaragadiyo eeldheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday siduu ubad ee leedahay waxaad xero ku leedahay urmeey kuwa xalan waa kugu xamdiyeya <laughs> hadda waa soo degtay waa ilaahay mahadi un <laughs> baaban markay taa xaalku waa degan yahay <laughs> maya waa ilaahay mahadi haddii marba ah. godadla aa ka timid mhm. oo aad sooda degto hadda aa leedahay xidig yahow birna waxaa waaye waxaa kusoo xojeyna kamera wixii kusoo mm. maray iyo waxyaaba labeedle waayahay hibanuura iyo heeskeedii xidig yahow aan kaga imaano markaan saacad waxay tilmaameysaa xilligay saaxiibada dhegeysan jireen sheekada iyo xiisaha badneed ee xurmadaran iyo xariir dumar nala soo dhageysataan leenaha soo wada dhageysana balse waxaa ka horeyn doona qadar adeega bulshada waynu isku soo laaban dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybtii afar iyo labaatanaad ee sheekadeennii xurmo daran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble gabadhuniyo waxaa eg meel yaro v i b ahoo aad u qurux badan oo eh, maqaaxidana maqaaxidha laga sameeyo marka waxaa waaye saaxiib gabadha marka ay timaado ha fariisin meelahan kale iyadii inta la socota meelahan dadku kale ma aha meel yaroo qabow badan oo raaxo leh oo ninkan waa waalay war halka muuse maraqa looga daray baan uga daraniyo meeshuna hmm. inta iskuulku furayun bay furantay eh, marka ardaydu kala tagto hmm. ay kala dareerto maannagu damqaxda iska xidhnaaba ardaydu iyo macalimiin iyo waxbaa meesha imaanaya lacagna waa la bixinaya horta maqaaxida eg iskuulka laftarkiisa sanadka soo socda iyo arda tir badan kumanaan kumanaanba hadda dhigata moogtahay marka maqaaxida si casriyayo dee eh, dadkaa la socdo saas way la socdaanba dee macalimiinta la socoto ma ardayda la socdo waxoo dhan dee eeg maqaaxidu waa time gaara leeday qorshaha garoonka fikri doonaa mustaqbalkahaanima gabadhaasu aad ha loo ilaaliyo hadna dadka qaar yaan loo darin cuntada xitaa marka loo geynayo dad gaar ha u geeyaano kaalis seed u hadlaysaa gabadhu ma malaa'ig baa maynio malaa'ig ma maahe laakiin eeg laakiin de bani aadan oo waxaa weeye oo sharaf sharfan oo sharfan oo sharfan oo sharfan oo weliba sharfan weeye niyo waxaan ku idhi marka ardaydan oo dhan ee iminka meesha timaadaa ah, wayna wada sharfan yihiin ma fahamtay mm. marka ardaydana ma kala saarsaarno marka gebigood buu annaga inoo wada sharfan yihiin taa iska daa waxaa la yidhi war magaalo warqad buu ku yaalaaye hmm. bal adugu hadda buugaani waxaan dib intaad u eegtid bal qof konton dollar bil aad ka qaaday anugu ii sheeg bal hadda ma ku yaalaa maya waxaan ku uri weliba hataa bishi ma dhammaan anu marmar unbaa markaan la soo daaha biisha labay ku gaarsiya adi kale labaatan iyo shantan ku siyaa bish haye haye haye baan ku daawaaye meel qol yar baan u samayn doonaayo gaarkeeda ayadii waxaa la socdaaba aan fariisiyoqof walbaniyaan loo darin qof degan iyo dad waaweynoo baqaaxida ka shaqey wanu diraynaayo waa caadi nimada shaqaalaha uh-uh, niyow ciyaalkaa mid baad bedelaysaan ku kalaad keenaysaan ma rabo eeg aniga adi cabdalla ama adiga qofkaasu ma aha qof ciyaal la yirahdo wax u gegeysa qowdhan hataa haddii meelaan casaylaali waxay yimaadaan haloo kaba heeday iyado dhan wada tirto haye haye baan ku raye eh, mukeef kolka iyadu ay u samaynaysa amaba waxay ka samaynaysaa horta oh. mukeef waa inuu lahaadaa haddiise mukeef la waayo niyo marwaaxad shan xaboo marwaaxada taa anaa bixinaya korontadii waxay keentaa marka iyadu timaado uh, haddii lashadaataa korontadeedii wax lacagtaas anaa bixinaya jeebkaagu maaha marka gabadhaasu na gabadhaasu ha iga dayacin saaxiibow war ninkan maxaa eryanaya <laughs> waaba yaabe macamukeefkiiba kulley anaa bixinaya aniga odigo ogtay ah. in waxaasoo dhan aad ii sheegayso ah, anaa qabanaya qown anuu gabadhaasu haye haye oo ninka gabadha maxay kuu tahay maayeybay ku tahay ma gabadhaas horta waxay tahay ba adgu adgu malcad qaasiyaad horta ku dhibta waxaad ii weydiinaysaa gabadhaas marka waxay ahaataba mm. waa qof dad ahoo dee alla roon yahay bani aadan oo gabdho soomaaliyeed oo ardayo waxbarato wanaag badan weeye adugu sidaa yeel oo gabdhahaba ka fiican soo maaha maxaa gabadha dumarba intaasay dheer tahay laba bar haye haye ah. haye anataayigu ogtaiskala warka meeshaasuu ku dhan intuu ii sheegaya mooyaane ah, wax kale lagu sii darayaan u qabanaya ah, laba orto waa seexiyeen ma fahamte waa hurdeen animaa dhalawade ma oge saabirna wictaan igu sugooyaa sakariina qoraalna u jawaab sakariin mala hadli kari caawe qoraal le uu sheekeenaano yaa alla maanta dhinac uga haya islahadan laakiin may may caamil hadlika an maskaxda ay qarxi rabtay saabir hawacaa waxaa u diraa assignmentig macalinka soo dira fuwaad u dhahaa hal su-aal camal iska qaladaan leen hoosaa lagaaga shakin laakiin horta u diraa fowraadaan le u dhahaa hadda awacaa baalee caawadan hadalaad u jirtaa maanta dhan heelaa sirxina heelaa dageela maxaa waa latin eedeeda siisaan adiibab hadlo duqiiriisiiba hadlo saawaye nasagal maxaa usoo jeedaa abay ma xanuusan tahay maya baahuday hay baahuday dhaa tooshka murdenne adad soo tacay midta waxa intii caliine maxaa waaye way xanuunoosahay allah baltanka aqli bada weligay marka kaalay abay ma soo jeed maanta dhan maxaa dhahay maqlaysi haa wad maclaaye maclaaye soo seexi yaa soo seexi admaa dalane ani mii seexisid oolaasaa taayal ahee abaayo ah, ani waa wallahi hooyaa suuseela moolido inta ana cawla ani waa lili iloowe maxaa allah iimaan daradaas goorma keenta daad ani ma aan ku keen qalka ay ilaaleene ee eh, waa idiin yiraahdaani waa lili iloowe laba kala taay marta baa dulmiga iska dhaafo mid kale mid kale maxaa way ni waxa sixinis maxaa way ma aha baaseela santa la la seela santa la la tartiib hada hooyaa jifta xudmay abaa abaa abaa la xaqusina abaa ino abaa la xaqusina abaa la xaqusina afta iyo cawe ها باي رال نخنو رال نقف كخبناي midta nintaa seexinay ceeb waayee ee nin ma aha horta dhigayso xilidaas maxaa la hadlaysay filimta camal oo hiyaar sooxe adiyaa ku bariso wuxuu taleefanka inta iga dhigtay midaa ku sheegaa tacawo tacawo waa wax masiila tacawo hadda ka dhawaa ka qabtay baa mi maqlay waxaa sii dhahay tacawo an mid ana seela hooyo masiila mid kale hadda hurdi xitaa hurdi hore mi imaayas ma waa tumaclaale dhegeyso ha iska maqal dhib malahani eh. eh. sidaad camalan u hadli rabaa saa kuu tuugaahay eh, baayo ani waxaa siixinaya niman ma ahayn geem waa geem taleefonkii geem ka ciyaartido geem cusub waa hadda ma ku tusaa hadda geem kastaa ku bar adi habeen inkasta inaad eeshida u baahan marka geemkaas markaa weyn ciyaare iskalaaf geem mid kale waa saacadda usoo jeeda biri dugsina aad martmiya mase waa shalayna waa seexatay alsee waxaa dhahday hooya madaxay xanuuno markii hal sac la gaarin oo soo kaxday maalmahan caqligaasaa bilowday eh, wixii hore maqasha xaaqa adiga waa qabana taleefonka hadli markaan yaa markaan geema harun waayaa hadlin yahe wixii hore maqasha xaa ii asturan oo as qabana taleefonkaane halow saabir ma ogtahay horta ima kaxayso kow yr maxaa udileenay yaa kaaga hadloy walaashaa way qarwosaayaa umaleynaa abaahay seexo seexo sharafee samaacaddii fur sagal saabir mataqaanaa haa saabir daristeena leh haa saabir haa isku halka masalihano isfaslanay maano imtixaankaas diyaarinoonasaabir xilliga aba hadle waa ku salaami waataa caalin fiican tahay iskoolka casirkaa ka sheekaysanayne fiili biribno imaana sido haye nana ciitun iiteeya lasoyloodana diro tuu imaanaguri mana uu tage sinaan ceeben isaga le rutnagdaay imtixaan waxaa ka shaqeynaa fadlan waxaa markaa gaartida hadhow kula hadlahe seexyahe haye haye waa seexanaya haye habeen wanaagsan abaayo xabiib qurxow saasa isku ognahay balankaasas ahay ataaaduu ilaah yaraawo xiisata xataa waxaan bareeg nagla doonay haye habeen wanaagsan ya siiyo waxaan anlee dhafarisku ogaayay wiilasha dhan way soo jeedaan waraa saabir maxaa kuu dhacay maxaa ma seexan maya waa soo jeedee xilligaa cashata diyaarinaadtaa ku dhanka alla saabiro ilaaha kuu dheersha taas been ka weyn weligay ma arkin aadmaa xilliga cashir diyaarin jirtay maxaa u soo jeeda saaxiibo maalmaha horta dhafaraa keentay afkeena isku amaya ah. anaa saaxiibaanaan maxaa ah. hooyo xataa ma sheegi kartid ya hoyse ugu sheegaa arrima aninanoo gaara waxaa waaye qof tun taqaanaa saaxiibtaa sabrina ah, abuu naagtaas waxay rakaaweyntaa maxaa waxaas caadi waahay noo kumeedeeda naag caadi waahay waxaas abuu caadi ma naagtaas anay ficitaa maxaa jirta anoo guursanaa ma ku dhin mugtaa aniga fukaas leemya hay ah. mafahant qorshahana ka leeyahayno qorshihii oo waxaan ka leeyahayno macalinka halkaas ha joogto qaybtii afar iyo labaatanaad ee sheekadeenna xurmadaran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doono qaybta xigta nabadgelyo intaas haynoo joogto qaybtii afar iyo ee sheekadeenna xurmada waa tahay waxaan soo dhageysanay sheekadii xurmadaran iyo xariir dumar aan halkaasi kaga soo laabano qaybihii dhexee barnaamijkeena galab wanaagsan ayaanu isla maraynaa saaxiibayaal mar kalena galab wanaagsan ayaan hawada idinkale nahay shacab eh, galab lamida waayahay galabta waxaa waaye meelaa meelaa ya mm. heestii amaan mudnida weli sii daba socotaa miya ah, weli waa daba socda weli yaa maaragtay mm. inaa maaragt wax badan aad socda in lagu shiday maaragta waa kugu mm. filnaaweda marka waa qoraysaa ah, marka amaan mudnida mhm. ayaa la leeyahay Eh, bal markaan waxaan ka tallaabsanaynaa keli mm-hmm. keliga ahaa lamaana markaa u boqoleynaa eh, waxaan soo qabanayaa shaadi sharaf iyo cabdifataax yare heeskii taankiyo macaan badan mm-hmm. taankiyo macaan badan ah. waayahay aan soo dhegeysanaba lamaanaha isku mahad celiye mm. degaan jacaylka talaasha taajir aabihiis iyo hooyadiis mm, mahadda halkaas haka gaadho waa isku mahad celiyeen saas waay waxaa waaye lamaanaha nolosha wadaagayo inuu midba midka kale u mahad celiyo waa wax meesha ku jiro soo maaha in laisku mahad celiyo hahe hmm. in qof walba mudnaantiisi la siiyo balankaa sida ah hahe waa sidaa <laughs> bal markaan dhakaaga mhm. markaan daadis naha u waa soo dhawaata laaban <laughs> maya ani daad iskuma jiro hmm. inaa jeceeleye maahane hmm. daad iskuma jiro laakiin mararka qaar waa laga yaabaa dalab in laisoo dhiibto ma ahan waa la iisoo dhiibto iyo <laughs> waxaas ka dhaaf marmar in dalab laiisoo dhiibto waa macquul laakiin waxaa waaye heesaha jaceylka iyo waxaa waaye deganaanta meelahaas ligama maadaama eh, hadda lamaana aadnama keliya noo soo mhm. qabanayna isla wadadayaa kusoo keli baan u balse marka heesaa soo wado <laughs> dumar mi ma bal waxaan marka isla aadaynaa labada kamid heesii aada u dambeeyey dambe dambe heesihii dambe heeskan waxaa ku luqeyso gabar la yiraahdo nasteexa dayax nasteexa dayax mhm, heeska magaciisuna waa mhm. hadaalin qaali hadaalin qaali <laughs> <laughs> waaya nasteexa dayaxaan soo dhegeysanay aqoon marquumay lama jiri karo qalbi xanuunka uma jabi karo aqudhayda biin uma diri karo qiyaana caashaq qiyaana caashaq uma kufi karo nafaan marquumay lama jiri karo qalbi xanuunka uma jabi karo aqudhayda biin uma diri karo qiyaana caashaq qiyaana caashaq uma kufi karo waayaan isdeexa dayax ah. iyo iskeedii hadaali qaali aan halkaas kaga soo laaban barnaamijkeena galab wanaagsan ay qeyb ka ahayd mm-hmm. bal markaan dhankaaga maxaad inoo ciyaareysaa mm-hmm. mm-hmm. booskaaga qof kale ma yeesho booskaaga qof kale ma yeesho ha xariir axmed ma la hubaa <laughs> qoftaas booskeeda waaya xariir axmed aan soo dhegeysana ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baaynay intaarifqa baaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baaynay intaani qabaaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho garbaha iyo barashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya garbaha iyo barashayda way buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya jirtaa huda indhahaa ku yaalla saca ilmaan baran hortaaba qalbiga adigaba buuxsa huda indhahaa ku yaalla saca ilmaan baran hortaaba wagii ilaa hee goortaan ciraysto xusuustaadaan ba-ayne ilaa goorta ciraysato xusuusteedaan kaa ba-ayne waayahay sidaas xusuusteeda maaragta heeso gabagabadii barnaamijkan sala soo gaarnay dhammaan saaxiibada waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin sida wacan aada u dhageysanayseen barnaamijka galab wanaagsan saaxibada bs mahad celina ana imaad celinaysa adna waad mahadsantahay cabdirasaaq cabdirasaaq salaad oo galabta farsamada ku jiray ku jaakeenay laga dalbado makiinada soo boodaya isna galabta oo mahadsan yahay saaxiibada waxaan kusoo maaragta kumac salaamaynayaa oo aan leeyahay galabtan laceel intaan dib u kulmi doono aan ku kala tageynaa hees la yiraahdo laabdoo xataa dawadeeda tahay deeraha ka dhigin waa ka hadda marka meeshii lagaa rabo hadda imaatay calaacalka hadda imaatay maa deeto xi taagneed gododle iyo waa soo dhawaata hadda anaa kuu sheeg wixii ma aragtay laabdoo xantaa leeda hadda mhm. laabdoo xantoo dawadeeda tahay deeraha ka dhigin dabnahay bulshadan ee la dadaal aleyakolley ah, hala dadaalo <laughs> xabiiba xasan tooxo iyo waxaa ku luqanayskani axmed inshaar saaxiibadan oo ku bacsalaameynaynaa tan iyo gal dib u kulmi doono waxaa leenahay nabadgelyo degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay ina raguu dar alleema ku daawan lahayd dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aale dar alleema saxda qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuuna diirnixi waaya dadweynuo wayga su'aale dar alleema saxbaa ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ah ahmooday dadoo wayga su'aalay dar allee masaxdaa దయన taabaniyo gabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin ceelbeenaho holiskaabaniyo gabar lagu cabbiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn saliyo digni ayaha dambana darsi kaaga dhigan qaadan daweyn saliyadigni ayaha dambana si kaaga dhigan dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dinin dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dinin niyakaadban uma diirnaxdee niyakaadban uma diirnaxdee dibisu qabo hala daalino hadalyoon ku dilin dibisu qabo hala daalino hadalyoon ku dilin iyakaadaban uma dirnaxdeen iyakaadaban uma dirnaxdeen ragga lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida dadka lama qasbo ragga lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida wadardaaranو dambay kuu tahe shaki ha dayac సాధారణో sambaykuutahe shadkii hadayeec dumar uu lahaa edebisu qabo hana daalino hadalyuu ku dilin edebisu qabo hana daalino hadalyuu ku dilin niya kaadban dibsu qabo hana daalino hadaryu ku dilin dibisu qabo hana daalino hadaryuu ku dilin miya kaa dhiban uma diirnaxdee miya kaa dhiban uma diirnaxdee دايره